intaa dabadeed mawduuca maanta aynu ka hadlaynaa wuxuu ku saabsan yahay salaadda salaaddu waa rukni aada u weyn nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay qofka waxa laga xisaabo salaadda ugu horraysa awal maa yuxaasabu alcabdi bihi yowma alqiyaam alsalaa wax qofka laga xisaabo salaadda ugu horraysa camalkiisa hadday salaaddu u hagaagto camalka kalena waa u hagaagaya hadday salaadu ka fasahaadana camalka kalena isaguna waa ka fasahaadaya ilaahu salaadayda noo hagaaji salaadu nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu ku magacaabay in gaalnimada iyo ninka inay u dhaxayso salaadoo laga tago oo salaada haddii laga tago qofku inuu gaal yahay uu nebigu ku magacaabay sala allahu calayh wasalam faman tarakahaa faqad kafar kii salaada ka tagaa waa gaal maadaama ay sidaas iyadaa tahay arinkeedu uu weyn yahay oo aankana in fara badan layna u amray nebiguna sala allahu alayh wasalam ina amray oo ina faray inaynu salaada markaa tukanno waxaa loo baahan yahay inaynu u tukanno siduu nebigu u tukan jiray sala allahu alayh wasalam waayo nebigu wuxuu ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii waxaad u tukataan sidaa ay aragteen ana u tukanaya si la mida u tukada ayaa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam marka waxaa habboon in loo aqoon yeesho siduu nebigu u tukan jiray sala allahu calayh wasalam salaadda waxay leedahay arkaan iyo shuruud haddii mid ka mida la waayo salaaddu aynay asaxaynin oon faralkii qofka ka dhacaynin waxay kaloo leedahay waxyaalo guriya in loo aqoon yeesha waa waa habboonta waajibaad bay leedahay sunnayaal bay leedahay abcaad bay leedahay in lagu dadaalo aad iyo aad bay u habboonta mar kastoo salaadaadu ay u dhowaato salaadii nebiga sala allahu calayhi wasalamna ajarkeedu waa ka fara badanayaa haddii aynay u dhoweyn oo nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu sheegay qofbaa laga yaabaa inuu salaad tukado salaadda uu toban meelood marka loo qaybiyo meel mooyaane wax kale looga qori maayo midkaa laga yaabaa inuu salaad tukado sagaal meelood marka loo qaybiyo mooyaane mid yani ka mida sagaal mooyaane ee wax kale looga qori maayo mid kalea salaad tukanaya sideed meelood marka loo qaybiyo aan mooyaane wax kale looga qori maayo ilaa uu sidaa u wado nebigu kusoo gaadhay sala allahu aleyh wasalam mid baa laga yaabaa inuu salaad tukado oo marka waxa weeye salaada nuskeed mooyaane aan wax kale loo qoraynin marka laba salaadood oo la tukaday oo laba nin kala tukadeen baa waxaa dhici karta fadligooda iyo darajadoodu inay aada iyo aad u kala durugsanaato oo ay isu jiraan sida cirka iyo dhulku intuu isu jiro kale fadliga iyo ajarka ay ka helayaan taasna waxaa lagu gaari karayaa yacni waxa qalbiga markaa ku sugan yaqiinta khushuucda ikhlaaska iyo mutaabacada rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacayo ee sidii uu tukaday loo tukanayo nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda waxa uu ku geli jiray allahu akbar buu ku geli jiray qiblada in loo jeesto kacbada xaggeeda loo jeestana aayaadka qur qur'aanka ku yimi axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam mutawaatirka inaba ku soo aroortay qad nara taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra lmasjid alxaraam kacbada in loo jeesto ilaahay baa inagu addoonsaday oo ilaahay buqcadihiisa iyo dhulkiisa waa kala fadilaa meelna kacbu ka dhigay iyo masaajid meelna muqbaarad buu ka dhigay waa tafdiil ilaahay uu meeshaas fadilay layna farayna inaynu xaggeeda u jeesanno u tukanno mana aha siday in markaa xabaalihii ambiyada inay tahay oo ambiyadii halkaa lagu aasay ma aha waayo xabaalaha markaa in lagu tukado ama xaggooda marka yani loola jeesto markaa salaad shareecada islaamka kuma bannaana laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu calayha baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xabaalaha korkooda ha fadhiisanina xabaalaha xaggoodana ha u tukanina sidaasaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam qofku markaa qiblada inuu u jeestaa waajib weeye culamada qaarkoodna shuruudaha salaada ayay ku daraan oo waa shardi bay yidhahdaan calaa kulli xaal qibladii qofku markuu kacbadii arkayo ee kacbada u muuqanayso kacbada lafteedu u jeesanaya markaynay kacbadu u muuqanayna jihada iyo xagga ay kacbadu ka xigto ayuu u jeesanaya sida aayaddaba lagu tilmaamay fawalli wajhaka shatara almasjid alxaraam bimacnaa waa dhinaca masaajidka xurmada leh xaggiisa u jeestaan nebi maxamedna lalaa amray dadka kalena la hadduu haddaba garan waayo waa dadaalayaa inuu isagu kacbadu xaggay ka xigtay u jeesto ayuu ku dadaalayaa hadduu dadaalkiisii iyo ijtihaadkiisii ay ula muuqato gees inay kacbadii ka xigto geestaasuu u jeesanayaa una tukanaya culammadu waxay yidhaahdeen isagoo haddaba salaaddii ku jira haddii ijtihaadkiisii isbedelo iyo dadaalkiisii ou is yidhaahdo war niyow halkaad ragcadda hore u tukatay maaha saxba ma aha inay xaggan kale marka ayay kacbay kaa xigaan ee geestii hore khalad babay ahay culammadu waxay yidhaahdeen ragcaddaa labaad unbuu geesta kale ee melihiisu u batay u jeesanaya ee kama baxayo salaaddii ka bixi maayo oo salaad cusub bilaabi maayo waabu haba keensata bay yidhahdeen afarta ragcadood inuu midba geesu tukado hadduu malihiisu sidaa isu bedbedelo oo mar marba gees ay ula muuqato malihiisu u bato marba geesta malihiisu u batay buu jeesanaya walow haba dhacdo in afarta ragcadood afar geesoodoo kala duwan inuu u kala tukado haba dhacdo hadduu sidaa u dadaalo salaaddii waxa weeye waa ka asaxaysaa fa aynamaa tuwalluu fatama wajhu allah salaada marka la istaago waxa markaa ugu horrayse salaadda la qabanayo waxa weeye waa takbiirat lixraam allahu akbar baa salaada lagu galaa nebiguna ku geli jiray sal allahu alayh wasalam allahu akbar baa lagu xidhaa salaada wa taxriimuha takbiiru salaada waxa lagu xarmaday ee lagu galaa waa allahu akbar wa taxliiluhaa waxa lagaga baxee lagaga xalaaloobaa wa atasliimu waa salaam naqsi marka allahu akbar baa salaada lagu galaa hadallada dadku ay ka horraysiiyaan ee nawaytu an usalliya iyo markaa in saasoo kale yidhaahdo taasi waxay tahay midaanu nebigu sal allahu alayh wasalam aanu odhan oo sharciyayn saxaabadiisii may odhan taabiciintii may odhan atbaacu taabiciintii may odhan imaamadii afarta ahaa abu xaniife maalik shaafici iyo imaam axmed midnaba salaadda ma odhan odhana lagu galo nawaytu an usalliya wadaaddo dambe oo muta'akhiriina oo waayada dambe yimi ayaa markaa qaarkood ay yidhaahdeen way fiicnaan lahayd si afka iyo qalbigu isu waafaqaan in la yidhaahdo nawaytu an usalliya sidaas in la yidhaahda waa fiicnaan lahayd laakiin calaa kulli xaal wax sunnihii nebiga ah ma aha hanuunna waxa ugu fiican kii nebiga sala allahu alayh wasalam nebiguna wuxuuyna amray siduu marka u tukaday inaynu u tukannaa layn amray marka hadalkaa ka horreeya la yska dhaafo allaahu akbar salaadaha lagu galo allahu akbar markuu qofku yidhaahdo waxa ku xiga istiftaax wax la yidhahdo inuu sameeyo oo waa duco iyo ammaan iyo markaa waxa weeye mahadna yani markaa rabbi la ammaanayo iyo baryo ilaahay la baryo istiftaaxaas waa in la yidhahdo allahuma baacid bayni wa bayna khataayaya kamaa baacadta bayna almashriq waalmaqrib ila akhirihi ama kuwa kale la midka ah allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kaiira wa subxaana allahi bukratan wa ama waxa weeye subxaanaka allahuma wabixamdika tabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaaha hayruk waxaa la mida wajahtu wajhiya liladii fadala asamaawaati waalarda xaniifan wma ana min almushrikiin ila akhiri adigu ducooyinka ama markaa ammaanaha ilaahay la ammaanayo loo mahadnaqaayo mid ka mid a ah, hadduu qofku garanayo waa inuu akhriyaa weliba xadiidkii ninkii salaadiisa xumeeyeyna way ku soo aroortay istiftaax waa ku soo arooray salaaddii lagu furfuranayo yani cuska ama dikriga ama mahadnaqa ah. fuqahada qaarkoodna waxay yidhahdaan wax kasta oo xadiidkaa lagu sheegay waajib weeyaan bay yidhahdaan shayga labaad ee ku waxay tahay inuu faatixada akriyo faatixadu waa rukni arkaanta salaada ka mida ah. haddaan faatixa la akriyinna salaadii ma jirto oo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa salaata liman lam yaqrac biummi lkitaab wax salaad la yidhaahdo ka asixi mayso ninka aan akriyin faatixada inaan salaadii ka asaxay mala sheeg oo nebigu sala allahu caleyh wasalam sheegay arrinkaasna waa iskaga mid in faatixada looga baahan yahay ama faatixadu ay waajib ku tahay oo rukni la-aantii salaadi aynay asaxaynin inay u tahay ruuxa imaamka ee dadka tujinaya ruuxa gaarka u tukanaya ruuxa imaamka ku xidhan ee ku dayanaya intaa mid waliba waa iskaga mid waxa kaloo iskaga mid ka ah salaadda markaa sirriyada ahee qur'aanka hoos loo akriyo iyo salaada jahriyada ee sare loo qaado qiraada mid walba in faatixa la akriyaa waajib weeyaa rukni ah oo la-aantii ayna salaadi asaxay waxaa laga reebayaayoo keliya ninka masbuuq ee salaada lagala hormaray ee soo gaadhay iyadoo la rukuucayo oo halkaa salaadii kaga xidhay isaga waxa weeye faatixa inuu akriyaa waajib kuma aha ragcaddaana waa tirsanayaa salaaduu xidhanaya markuu xidhana waa rukuucaya ragcaddaana waa tirsamaya waana sidaa afarta madhaboodba ay qabaan jamaahiiru ahlicilmi dhammaantood waa siday ku tageen waana sida xagga daliil ahaan qawisane raajaxsan wey oo axaadiista qaarkood baa kusoo soo aroortay haddii rukuucda la soo gaadho in la tirsado haddaan rukuucda salaadda laga soo gaadhinna inaan ragcaddaa la tirsanaynin faatixada markuu akriyo suurad kale inuu ku sii daraa ruuxii imaamka ahaa Eh, ama ruuxii munfaridka ahaa ee gaarka ahaa ama ruuxa imaamkaba ku xidhan hadday salaadu sirriye tahay inuu ku daro waa sunne hadday salaadu jahriye tahay imaamkaa suurad kale ku daraya laakiin adigu suurad kale ku dari maysa ruuxa imaamka ku xidhan muqtadiga ahi isagu faatixadoo keli u akrinayaa salaada jahriyadaee qiraa'ada sare loo akriyo sida maqribka sida waxa weeye marka cishaha labada ragcadood ee hore iyo labada ragcadoodee ee maqribka ugu horeeya sida subaxa labadiisa ragcadood faatixada markaad akrido waa inaad aamustaayoo qiraa'ada imaamka aad dhegaysataa laakiin salaaddu hadday sirriyo tahay oo qiraa'ada hoos loo akrinayo imaam iyo ma'muum mid waliba sunnay u tahay inay suurad kale ku daraan haddayse ka tagaan salaaddiisii waa u dhammaystiran tahay oo waa u ansaxday ee sunnun buu ka tego halkaa fadlibaa ku seegay salaadda markaa waxa weeye ruuxii awoodi karaya inuu istaag ku tukadaa waa waajib weeye waajibaadka salaadda ka mid a ah, ama waa rukni sida markaysaga xao raajix ah rukni arkaanta salaadda ka mida ah weeye ciddii awoodi karaysa inay istaagtaa markuu salaadda xidho waa inuu markaa taagan yahay faatixadana waa inuu ku akhriya iyo suuradda kalaba istaag waa inuu ku akhriya laakiin haddaanu istaagga awoodi karaynin waa fadhiisanayaayo markaa dhibaata ma salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic fa calaa janbin baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam waxaad tukataa adigoo taagan haddaad awoodi kari weydo waxaad tukataa adoo fadhiya haddaad awoodi kari weydo dhinaca adoo u jiifa markaa tuko dhinaca ay fiicanta in loo jiifsadaana wuxuu noqonayaa yacni dhinaca midig ayuu noqonaya oo sida qofka markaa xabaasha loo dhigo sidaasoo kale ayuu u jiirsanaya hadduu dhinaca midiga awoodi kari waayana dhinaca bidix buu u jiirsanaya dhinaca bidix ayuu markaa u jiirsanaya fuqahada qaarkood waxay horraysiiyaan xagga markaysa markaa inuu jirjirka u jiirsado suu wejigiisu qiblada u qaabilo oo cagaha ayuu xagga qiblada u kala bixinayaa bay yidhahdeen laakiin xadiisku wuxuu sheegayaa facalaa janbin fain lam tastatic facalaa janbin ninkii markuu intaas sameeyo ama qofkii dumar ahaydba waxaa imanaysa dabeedna rukuuc rukuucdaas marka ugu horraysa allahu akbar baa la odhanaya dabaedna marka waa la rukuucay takbiiraadka takbiiratulixraam in gacmaha sare loo qaadayo waa la waafaqsan yahay axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam ee faraha badan waa ku soo aroortay gacmaha markuu sare u qaadana faraha waxa uu la simayaa garbaha ayuu la simaya ama dhegaha caaradooda ayuu la simaya rukuucdana saa si la-eed markuu takbiiranayo gacmaha sare ayuu u taagayaa oo wuxuu la simayaa garbaha ayuu la simaya marka waa rukuucaya wuxuu qabsanayaa labada ruug ama labada low baabacooyinkiisa ayuu ku qabsanayaa dhabarkana waa kala jiidayaayoo waa simaya dhabarka inuu simo waa waajib hadduu awoodi karayo oo nebigu sala allahu alayh wasalam dhabarkiisa waa simi jiray markuu rukuucayo dhabarkiisa waa simi jiray kaana idaa rakaca madda dahrahu wa sawaah xataa low suba calayhi ilmaau lastaqara nebigu sala allahu alayh wasalam hadduu waxa weeye rukuuco waxa uu ahaa mid dhabarkiisa kala jiida oo simo ayuu ahaa haddii xataa biyo dhabarka lagaga shubi lahaa biyahaasi geesna uma dareereen laakiin qofku haddaanu awoodi karayn ama tuug leeyahay ama markaa waxa weeye aanu xanuun iyo wax la mid ah aanu ka foorarsan karaynin waxa uu noqonayaa intuu awoodi karayo inuu la yimaado fattaquu llaha ma statactum ilaahay ka baqa intaa kari karta waxaanu qofku kari karinna laguma waxa weeye ciqaabay oo looma qabsanayo dhabarkaa markuu simo lowyadana uu qabsado madaxa sare u taagi maayo hoosna u foorarin maayo ee sidaasuu markaa yacni isaguna dhabarkii ula sii siman yahay hoosna waa eegaya dabaed wuxuu odhanayaa saddex goor subxaana rabbiy alcadiim wa ayuu markaa saddex goor odhanaya waana ku xasilayaa ruknigaasoo haddii aanu rukuucda ku xasilin salaad ma laha oo salaadaasi waxba kama asixin waa iska foorfooransaday haddaanu rukuucda ku xasilin salaadaasi kama asaxayso faralkiina kama dhacayo rukuucdii waa ka toosayaa gacmahana saru u qaadaya wuxuu odhanayaa samica allaahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu sidaas iyadaa buu odhanaya waa inuu markaa saani si qummaatiya isu taagaa nebigu sala allahu aleyh wasalam markau rukuucda ka tooso si fiican buu isu taagi jiray ilaa laf waliba oo lafaha dhabarka ka midi meesheedii ay ku noqoto gacmahana waa laalaadinayaa oo hoos buu sii daynayaa markuu gacmaha sare u qaado ayuu dabeedna markaa gacmaha sii daynaya waana laalaadinayaa sida raajixii waa sidaas ictidaalkaa uu rukuucda ka toosay inuu istaagga ku xasilo oo xarakadiisu intay go'aysa uu u kaadiyo waa rukni arkaanta salaada ka mid a haddaanu istaaggaa ku xasilinna salaadaasi kama asixin waxba kama jira waa inuu ku xasilaa intaa dabadeed wuxuu odhanayaa allaahu akbar ayuu odhanayaa nebigu badanka sujuudda markuu sujuudayo gacmaha badanka sare uma qaadi jirin laakiin mararka qaarkood inuu caynkaa sameeyey waa ka soo aroortay oo waa ka sugan tahay allaahu akbar buu odhanayaa dabeedna waa sujuudaya toddoba xubnood baa laga sujuudaa toddobadaa mid ka midii ah, hadday ka qaadanto aynay dhulka saarnayn salaadaas iyaduna ma asixino waxba kama jiraan toddobadaasi waxay tahay labada gacmood waa laba baabucooyin ku dhigaya labada rugna waa laba afar addimada markaa labada adin farahooda yagana inaad wax ka dhigtaa adinkii kastaba farihiisa inaad wax ka dhigtaa dhulka waa markaa waxa weeye lagama maarmaan iyaguna waa laba waa lix wejigoo aad dhigayso jabhada waxaanu markaa yacni waa in sankana lala dhigaa waa isku xubin halkaa sujuudda la yidhaahdo oo ilaa sanka ah waa in dhulka la dhigaa sanku waa kibirka loo tiirin jiray hebel waa san taagay baa la yidhahdaa oo isagana u ogolaata inaad dhulka dhigto toddobadaasi haddaynay dhulka oolin salaadaasi ma ansixin waxba kama jiraan dadka qaarkood waxay sameeyeen yar yarkay u badan yihiin inay addimada caga oo markay sujuudsan yihiin cagaa sare u qaadaan ama laba isku martaan oo addi buu dhulka dhigayaa kii kalena korku ka saaran yahay ama labadiiba sare u qaadayaa oo saasuu u taagayaa waa caga bidhiyoonaya salaadaasi ma asixin waa in markaa labada adin caaradoodu waa in dhulka yaallin faruhu waa inay dhulka yaallin culamada qaarkood waxay yidhaahdaan weliba haddii xagga qiblada aynay faruhu u jeedin ma asaxaysa bay yidhahdaan culamada qaarkood laakiin sida raajixa calaa kulli xaal waa sunne oo nebiga sala allahu alayh wasalam marka uu sujuudsan yahay cagaha farahooda dhulka waa dhigi jiray weliba xagga cad ee hoose ayuu markaa dhulka dhigi jiray marka taasi waxay noqonaysaa sunna ayay noqonaysaa sujuuddaana waxa markaa rukni ah in lagu xasilo oo haddaanad sujuudda ku xasilin oo aanad sugin inta xarakadaadu go'ayso iyo dhaqdhaqaaqaagu salaadaas iyaduna ma asixin sujuuddii markuu ka tooso wuxuu odhanayaa iyadana allahu akbar axaadiista qaarkood waa ku soo aroortay nebigu markaana gacmaha inuu sare u qaaday laakiin badanka sare uma qaadi jirin marka sujuudda uu ka toosayo iyo markau sujuudda marka uu sujuudayo labada marnaba badanka sare uma qaadi jirin laakiin mararka qaarkood nebigu waa sameeyey marka badanka inaan la samayn baa sunno ah laakiin marmar in la sameeyaa waa sunna yadna oo gacmaha sare loo qaada sujuudda iyo marka sujuudda laga toosayaba wuu fadhiisanayaa fadhigaa labada sujuudood u dhexeeya fadhiga uu fadhiisanayo adinka bidix buu goglanayaa yacni baridiisana halkaasuu saaraya adinka bidix ayuu korka ka saaraya oo goglan iftiraash baa la yidhahdaa adinka midigna waa taagayaayo caaradiisa ayuu dhulka dhigayaa faraha hore cidhibtiina saray u taagan tahay iftiraash baa la yidhahdaa kayfiida oo sunnaha salaadu yani cabdillaahi ibni cumar waxa uu yidhi waa in adinka bidixna la goglo adinka midigna la taago bimacnaa waxa way iftiraash in la sameeyo ayaa sunnada salaadu tahay saxaabiguna wuxuu yidhahda waa sunne waxaa laga qaataa inay tahay sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam oo xukmu rafci bay leedahay marka sidaas inuu u fadhiisto ayaa sunnaha marmar laakiin inuu ku fadhiisto labada markaa waxa weeye markaa cidhbood inuu ku fadhiisto marmar fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya iyaduna waa bannaantay o axaadiista qaarkood bay kusoo soo aroorto waa iqcaaga sunnada ee uu cabdullahi ibnu cabaas yidhi waa sunnihii rasuulka sala allahu aleyh wasalam mararka qaarkood inaad cidhbaha ku fadhiisato adimada farahoodana dhulka aad dhigto taasina waxa weeye waa fadhiga labada sujuudood u dhaxeeye sidaasina iyaduna waa bannaan tahay fadhigaa labada sujuudood u dhexeeya waxau u odhanayaa rabbi ikfir lii warxamnii yacni ducada markaa la yaqaano ayuu markaa waxa weeye akhrinaya ducada akhrinta uu akhrinayaana waxay noqonaysaa sunna ayay noqonaysaa culamada qaarkoodna waa waajib bay yidhahdeenoo nebigu sala allahu alay wasalam waa daa'imo marnaba kama tegin waxaanu idhi sidaad u tukanayo kale u tukada marka waa waajib bay yidhahdeen fadhigaa labada sujuudood u dhaxeeyana inuu ku xasilaa waa rukni arkaanta salaada ka mid a ah. oo iyadana haddaan la samaynin salaadaas ma asaxayso marka aan ku noqonnay afar meeloodba haddaan lagu xasilin oo salaada ka mida salaadu aynay asaxaynin afartaa meelood waa maxay waa rukuucda la rukuucsaye lowyada la qabsanayo waa istaagga laga toosaye sare laysu taagay ictidaalka la yidhahdo waa sujuudda la sujuudayo ama ta hore ha haato ama ta dambe ha haato waa fadhiga labada sujuudood udhexeeya afartaa meelood meel ka mida haddaanaad ku xasilin salaada aad tukatay waxba kama jiraan ee afarta mid waliba waa rukni gaar ah xasilloonidaad ku xasilaysaa intaa markaad samayso sujuudda qudheeda waxaa lagu odhanayaa subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdih subxaana rabbiya alaclaa wa saddex goor baa la odhanaya ka badinta lafteedu waa jirtaa laakiin waxa weeye sida markaa yani axaadiista ku soo aroortee nebigu uu u badnaa waa inuu saddex goor markaa odhan jiray subxaana rabbiya alaclaa wa waxa waxaa kale oo jirta duca ayaa kuu bannaan oo qofku markuu sujuudsan yahay waa markuu ilaahay ugu dhow yahay maadaama sujuudu fadliga caynkaasa ay leedahay nebigu wuxuu ina yidhi ducada aad ku ducaysanaysaan sujuudda gudaheeda farabadiya sidaas yadaabaa nebigu yihi sala allahu alay wasalam intaa waxaynu sheegnay ragcad baynu sheegnay ragcadaha kalena sidaasoo kalea loo tukanaya waxaa intaa siyaada ka ah istaagga markaa loo kacayo ragcadda labaad nebigu sala allahu alayh wasalam markuu sujuudda ka soo tooso labaad in yar buu fadhiisan jiray dabeedna markaasuu dhulka cuskan jiray dhulka ayuu cuskan jiray oo gacmihiisu iyagoo sida feerkaoo kale u duuban sidaa feerka ayuu sidaa dhulka u saari jiro o ugu mudi jiray dabeedna waa cuskan jiro o waa ku kici jiray culamada qaarkood waxay yidhaahdeen in markaa gacmaha la cuskado marka la kacayo aanna uu odhan mayno waa sunna bay yidhaahdeen ee waxaa dhici karta nebigu sala allahu alayh wasalam inuu cuslaaday markaa dabeedna culayska u cuslaaday daraaddeed inuu dhulka u cuskanaya baa laga yaabaa waxaase qawi ah oo raajaxsan inay sunno tahay oo aynay markaa waxa weeye awood darro iyo wax la midi nebiga sala allahu alayh wasalam aynay ku kalifin waayo nebigu waa xoog badnaa waxay saxaabadu yidhaahdeen yacni rag badan oo laysu geeyuu la xoog ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam aad buu xoog badnaa nebigu sala allahu alayh wasalam markaa sidaas aawadeed maadaama cibaadadii gudaheeda uu ku sameeyey waxa markaa yacni daahir ah oo bimacnaa waxa weeye loo badinayaa inuu markaa uga jeeday nebigu sala allahu alay wasalam cuskashada dhulka cuskanay markaa gacmaha sida feerka iyagoo u duuban ayaa dhulka markaa lagu mudayaa dabeedna markaa iyagaa lagu kacaya sidaasna waxa weeye sunnihii nebiga sala allahu aleyh wasalam u ah waa istaagayaa istaaggaa uu istaagayo u ragcadda labaad u kacayo ragcadda marka afraad marka loo kacayaana waa la mida ah, oo jalsatulstiraaxa ragcadda labaad marka loo kacayo iyo ragcadda afraad marka loo kacayo mid walba fadhiga waa lagu yaransanaya wax yar wey dabeedna markaad in yar markaa ku hakato ayaa dabeedna markaa kacaysa yacni ragcadda saddexaad marka loo kacayo atixiyaad baa iyadu markaa loo fadhiyey laakiin ragcadda labaad marka loo kacayo iyo ragcadda afraad marka loo kacayo ayaa mid walba nasashadaa yar la samaynaya jalsatul istiraaxay culammadu yidhahdaan fadhigii yaraaye lagu nasanayey taasina markaa sidaas weeya ragcaddii hore sidii la sameeyey ayaa ragcadaha dambena la samaynaya ragcadda labaad markaad dhammaysato inaad fadhiisato oo aad atixiyaadsato ayaa markaana imanaysa oo nebigu sala allahu alayh wasalam atixiyaadka dhexe in la fadhiisto oo la ciyaadsado xadiiskii ninkii salaadiisa xumeeyeyna waa ku sheegay marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa sunne mu'akada culamada qaarna waxay yidhahdeen maya waa waajib waayo wixii lagu sheegaa xadiiskii ninkii salaadiisa xumeeyey waxa waxaa laga qaadanayaa inuu waajib yahay ayaa laga qaadanaya laakiin culamada yidhi waa waajib waxay yidhahdeen qofkii ilowshiye uga taga sujuudu sahwiga ayuu ku kabaya sujuudu sahwiga ayuu ku kabaya hadduu qofkuna markaa istaago oo fadhigaa markaa yani atixiyaadkaa dhexe ilowshiye uga kaco kuma soo noqon karo hadduu istaago ow ilowshiye uga kaco dib uguma soo laabmi karo oo rukni isagoo markaa galay yani markaa inuu dib u fadhiistaayo markaa usoo noqdaa markaa shay sunno ah yani markaa uma banaan ama xataa ra'yiga odhanaya waa waajib inuu usoo noqdaa markaa uma banaan fuqahada qaarkood waxay yidhahdaan waxaa la eegayaa fadhiga iyo istaagga kuugu dhow yahay shaaficiyado kale oo waxay leeyihiin marka hadduu kaco hinqado hadduu xagga istaagga u dhow yahayna ma soo noqonayo hadduu xagga fadhiga u dhow yahayna waa soo noqonaya bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maye intaanu qumaati isu taagin waa soo noqon karaa xadiis bayna u daliishadeen laakiin hadduu qumaati isu taago ma soo noqon karo ataxiyaadkiibuu marka akhriyo adigu siyaalaha oo tixiyaadku arooray waa kala duwan yahay sidii loo akriyo nebiga ka suganba waa banaan tahay haddaad adxiyaadka markaa ibnu cabaas akhrido iyo kaad haddaad cabdillahi ibnu mascuud laga soo wariye akhrido iyo ka cumar laga soo wariye haddaad akhrido yacni kii walba waa kugu ansaxaysaa oo ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaat haddaad tidhaahdo oo cabdillahi ibnu cabbaas kaa dadka badankoodu akhriyaan haddaad akhrido waa kugu ansaxaysaa haddaad akhrido ataxiyaatu lilahi wasalawaatu waayibaatu haddaad taa akridana waa kugu ansaxaysaa mid walba waa ku ansaxaysaa ka cumar laga soo wariyey caaisha laga soo wariy iyaguna waa caynkacayn le ataxiyaadkaas dhexe akhrinta la akhrinayaa sida raajixa waa waajib marka ogaan loogama tegi karo laakiin haddii markaa waxaa qofku ilowshiye uga tago sujuudu sahwiga ayaa kabaya ragcadda saddexaad buu u kacayaa isu taagaya allaahu akbar buu markaa waxaa takbiiraat lintiqaal baa la yidhahdaa oo rugnigii kasta aad ka guurayso ee rukni kale aad u guurayso haddaad markaa waxa weeye markaa aad rukuucayso haddaad sujuudayso haddaad fadhiisanayso sujuudda ka toosayso haddaad istaagayso mar kasta waxaad odhanaysaa allahu akbar baad odhanaysaa waxay sidaa ka duwan yani markaad ictidaalka samaynayse ee aad rukuucda ka toosayso iyada waxaad odhanaysaa samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd sidaas yadaa dhibaato male haddii waxa weeye gacanta marka aad gaadhsiin kari weydo yani dhagaha aad la simi kari weydo ama marka waxa weeye aad la simi kari weydo garbaha wax dhibaata iyaduna taasina male qofku waxaanu awoodi karin waa ka dhacaysa istaaggaa ragcadda saddexaad loo kacayo allahu akbar buu odhanaya gacmahana saru u qaadaya gacmahana saru u qaadaya waa ragcadda saddexaad marka loo kacayo waxa bannaan allahu akbaraha aynu soo sheegnay takbiiraha inaad takbiirta hormariso oo markaad allahu akbar tidhahdo gacmaha inaad sare u qaado waxaa kaloo bannaan isku mar inaad samayso oo gacmaha sare uqaadkooda iyo takbiirta allahu akbar inaad isku mar ka dhigtaa bannaan waxaa kaloo bannaan inaad waxa weeye takbiirta hor mariso oo dabeedna markaa marka dambe gacmaha sare u qaado in gacmuhu horreeyaan oo takbiirta aad dambaysiisaana waa bannaanta oo gacmaha intaad sare u qaado dabeedna markaa allahu akbar haddana aad tiraado saddexdaa mid waliba bimacnaa inay takbiirtu horrayso inay gacmo sare uqaadku horreeyo inay isku mar dhacaan saddexda mid waliba bannaan mid walbana nebigu waa sameeyey sala allahu alayh wasalam marka hataad samaysaba sunnihii nebigaad ilkaaga dhigay sala allahu alayh wasalam yaday fiican tahay marba inaad mid samayso taasina waa jirta siduu nebiguba sala allahu alayh wasalam marba mid u samayn jiro ragcaddii saddexaad saas iyadaabaa loogu kacay dabeedna waxaa la samaynayaa qabdi oo marka uu qofku taagan yahay istaagga la akriyo qur-aanka ee faatixada iyo la akrinayo waa istaagga rukuucda ka horreeya waxa uu samaynayaa gacmaha qabdi oo gacmaha waxa uu saarayaa halkaa laabta ama sadriga halkaa laabtuu saaraya shafkiisaasuu saarayaa gacanta bidix buu hoosaysiinayaa ta midigna waa sarraysinaya laba siyood baana bannaan oo labaduba sunne ay noqonayaan mid waxa weeye waa in gacanta midig la sarraysiyo gacanta bidix korka laga saaro sidaasaa loo saaraya shantii faroodba waxay dul saaran yihiin gacanta bidix dhudhunkeeda waxaa kaloo bannaan inaad gacanta midig markaa ku qabato gacanta bidix afar faroodna gees baad marinaysaa suulka kalena gees baad marinaysaa waxay culammada qaarkood diideen inaan labada qabdi iyo yacni wadci baa la yidhahdaa dhigis gacantii la dul saaray iyo qabasho markaa gacanta midig bidixda lagu qabtay labadii inaad kulmiso farta iyo suulkana hareeraha mariso saddex faroodna korka ka saarto taas iyadu sunnaha nebiga waa khilaafsantaha ee ama waa inaad sidaa tidhaahdaa ama waa inaad sidaa tidhaahdaa afarta faroodna aad gees marisaa suulka kalena aad geesta kale marisaa ama shanta faroodba waa inaad korka ka saartaa halkaa sadriga ayaad sidaa u saaraysaa xudhurta la saari maayo calooshana la saari maayo waa in halkaa laabta sidaa loo saaraa taasna waxa weeye waa istaag kasta oo rukuuc ka horeeya ayaa sidaas yalaa la samaynaya ha waa qalad markaa in laga hoosaysiya xundhurta ama markaa xundhurta la saara ama caloosha la saara taasi waa qalad ragcadaha marka yani hadhay sidaasoo kalea la samaynaya takbiiraadka takbiiraatulintiqaal la yidhaahdo ee rukni lagaga baxayo rukni kalena lagu gelayo culamada qaarkood ba waxay yidhaahdeen waa sunna ayay yidhahdeen sida shaaficiyadoo kale culamada qaarna waxay yidhahdeen maya waa waajib bay yidhahdeen takbiiraata takbiiraatulintiqaal la yidhaahdaa waa waajib inuu waajib yahayna waxaa u daliila xadiiskii ninkii salaadiisa xumeeyey waa lagu sheegay oo dabeed markaa rugni laga baxayo rugni kale loo guurayo nebigu sal allahu aleyh wasalam wuxuuhi waxaa tidhahdaa allahu akbar marka sida raajixi waa in yani markaa takbiiraadka intiqaalka ee rugni lagaga guurayo rugni kale loogu guurayo sujuud laga guurayo fadhi loogu guurayo fadhi laga guurayo sujuud loogu guurayo fadhi laga guurayo istaag loo guurayo istaag laga guurayo lagu rukuucayo inay waajib tahay baa raajixu qawliya hadduu ilaawana sujuudu sahwiga ayaa qabaysa qawlka raajixe qawiga waa sidaas maadaama xadiisu muuse i salaatii lagu sheegay ninkii salaaddiisa xumay waxaa inoo haray haddaba ragcadaa kale waxaa la samaynayaa sida ragcaddii hore aynu soo sheegnay arkaantii salaada waxaa inoo hadhay atixiyaadka dambe iyo fadhiga la fadhiisanayo atixiyaadka dambe waa rukni arkaantii salaada ka mid a ah, oo nabigu sal allahu alayh wasalam saxaabadiisa wuxuu atixiyaadka u bari jiray sida uu suuradda qur-aanka u baro axaadiista qaarkoodna waxaa soo aroortay intii aan yani markaa la faral yeelin tashahudka marka tashahudku inuu faral yahay oo rukni yahay baa laga qaadanaya walow xadiiskii markaa ninkii salaadiisa xumeeyay lagu sheegin be sababta loogu sheegi waayana culamadu waxay ku xambaareen in waxa weeye waagaas atixiyaadku inaan waajib ahayn laakiin dib laga waajibiyey marka calaa kulli xaal atixiyaadkaa dambe waa rukni arkaanta salaada ka mida la'aantiina ayn salaaddii asaxaynin waana fadhi in lagu markaa waxaway atixiyaadsado ciddii kari karaysa ciddaan kari karaynin siday kari kartay u tukanaysaa oo inaga sheegnay haddaanu markaa fadhi xataa awoodi karaynin jiif buu ku tukanaya jiif ayuu ku tukanaya jiifka markuu ku tukanayo rukuucdii iyo sujuuddii waa tilmaamaya oo waa isa soo qalloocinayaa rukuucdii wuu isa soo qalloocinayaa intuu kari karo sujuuddiina waa isa soo foororinaya waa isa soo qaloocinaya jirjirka marka loo jibsadana waa cayn ka oo haddii gacmihii markaa agga adimadii xagga qiblada u jeedaan madaxiina markaa geesta kale ee qiblada ka hoos horjeeda markaa u jeedaan bimacnaa adimadiiu xagga qiblada u jeediyey madaxiina geesta kale u jeeda rukuucdii madaxuu soo foorarinaya sare u soo qaadaya sujuuddiina madaxuu soo qaadaya sare u foorarinaya laakiin sujuuddu waa inay ka hoosaysaa yani markaa rukuucda foorarka aad markaa sujuudda madaxa soo foorarinaysaa waa inay ka hoosaysaa sida aad markaa rukuucda madaxa u foorarayso oo intaad soo hinqan kartaa soo hinqanaysa sidaas iyadaabaad taana samaynaysa fadhiga markuu ku tukanayo hadduu sujuudi kari karayo waa sujuudaya haddaanu sujuudi kari karaynin madux markaana soo foorarinaya rukuucdii iyo sujuuddi mid walba iyo wax la mida dhabta saaran maayo kuma sujuudayo sida raajixe qawiga ah kuma sujuudayo barkimo waayo nebigu wuxuu yihi sala allahu alay wasalam salli cala lardi in istatacta wailaa faawmi'ii maaan yacni haddaad kari karto dhulka ku sujuud haddaanad kari karinna yani markaa tilmaan oo ishaar bimacnaa barkintan iska daa barkin markaa dhabta saarato aad ku sujuuddo taa iska dhaaf laakiin haddaanan awoodi karaynin sujuuddii iyo rukuucdii waa tilmaamaysaa laakiin sujuuddu waa inay ka hoosaysaa rukuucda wajcal sujuudaka ahfada min rukuucik sujuuddaada waxaad ka yeeshaa mid rukuucdaada kasii hoosaysa ka yeel ugu dambeeyey iyo fadhiga marka atixiyaadkaa la fadhiisanayo waa laba rukni wey waana ciddii kali karta sidaas iyada ah wey waxa ugu dambeeyo salaadii yani lagaga baxaya salaamad naqsi salliga uu nabiga sala allahu alayh wasalam ku sallinayo iyaduna waa waajib ee sida raajix ah rukni ma aha culamada qaarkood laakiin waxay yidhahdaan waa rukni sida imaamu shaafici laakiin culamada badankood waxay u badan yihiin inaynay rukni ahayn marka waxaa raajixsan oo qawisan inay waajib tahay wujuubkana waxaa laga daliishanayaa ninkii waxa weeye e, ka tegey salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam waxa uu nebigu yihi cajila haada mana odhan salaad ma laha marka salaaddii inay u asaxayso ayaa markaa taasna laga qaadanaya waa degdegay baa lii marka salaaddii inaynay asaxaynin ma tilmaami nebigu sala allahu aleyh wasalam wa ta'khiiru lbayaan can waqti alxaajati laa yajuusu fii xaqihi bilijmac caddaynta wax sharciya uu nebigu sala allahu alay wasalam ummadda u caddeeyo waktigay u baahan tahay nebiga sala allahu alay wasalam waajib bay ku tahay waana laysku waafaqsan waajib ku tahay marka hadduu ka tago shay caddayntiisa waxaa laga qaadanayaa shaygaasi in lagama maarmaan aanu ahayn ayaa laga qaadanaya marka waxa weeye calaa kulli xaal amar kale ku soo arooray waa jiraa si labada loo kulmiyo waxaa la odhanayaa salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam lagu sallinayaa yani salaada gudaheeda waxau noqonayaa waajib yani waajibaadka salaada ka mid a ah. weliba waktigiisu waxa weeye waa ataxiyaadka dabadi ataxiyaadka dabadi wey ataxiyaadka hore dabadiina wax wey waa lagu sallin karaa oo waa sunna in lagu salliya nabiga sala allahu aleyh wasalam waayo waxaa kuso aroray xadiis abu cawaane ay soo wariyeen oo sheegaya nebigu sala allahu aleyh wasalam salaad uu tukanayay oo witri ahayd oo waxay ahayd sagaal ragcadood siddeed ragcadood oo bilaa atixiyaad ah ayuu nebigu isku sii daayay waa qaab isaguna jiroo bannaan siddeed ragcadood oo xidhiid oo aan atixiyaa u dhaxaynin buu nabigu isku tukaday ragcaddii sideedaad buu atixiyaadsaday tii siddeedaad markuu atixiyaadsaday ayuu markaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu isku salliyey oo siduu markaa ayay sharci inoogu tahay inay nebiga ku sallinaa isagana waxa sharci u ahayd inuu isaguna waxa weeye nebiga ku salliyo sala allahu alay wasalam oo isku salliyo sidaas iyadaabaa markaa sharci u ahayd markaa nebigu waa isku salliyey sala allahu aleyh wasalam markaasuu ragcaddii sagaalaad u kacay marka waxaa laga qaataa xadiikaasna waa xadii saxiixa sheekh albanina waxa waa saxiixinaya abu cawaanina marka waa saxiixiyey waxaa laga qaataa xadiidkaas in ataxiyaadka dhexe nebiga sala allahu alayh wasalam in lagu sallin karo waa kaasna laga qaataa marka kaasi waa sunne ataxiyaadka dambe dabadiisa in nebiga lagu salliyaana waa waajib waajibaadka salaada ka mid a ah. laakiin sida raajixa rukni ma aha intaa dabadeed waxaa soo hadhay salaamadnaqsigii wa taxliiluha tasliimu salaadda waxa lagaga xalaaloobaa ee lagaga baxaa waa salaama nafsi la yidhahdo assalaamu calaykum ama assalaamu calaykum waraxmat ullah ama assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidaas yadaabaa lagaga baxa haddaad assalaamu calaykum oo keliya tidhaahdo waa ku asaxaysaa haddaad assalaamu calaykum waraxmat ullahi aad tidhaahdo waa kaaga fadli badanta saasaa kuu fadli badan haddaad wabarakaatu kusii dartana waa kasii fadli salaamo naqsiga hore ayaa rukni ah oo salaada lagama maarmaan u ah laakiin salaamo naqsiga dambe ee bidixda loo salaamo naqsanayaa iyadu waa sunne yani sunnayaasha salaada ka mida ah, cala alqawli araajixi waa sunne ka mida ah sunnayaasha salaada sidaas iyadaa ah, weeyaan waa garta maya taas waa muhim weeyaan mas'aladaas eh, ku saabsan qofka markaa muqtadiga ah ee imaamka ku dayanaya waa inuu imaamka sugaa intuu markaa ruknigii uu saani u gelayo oo hadduu rukuucayo intuu saani u rukuucayo waa inuu sugaa hadduu sujuudayana intuu saani u sujuudaya imaamku waa inuu sugaa laakiin waa inaanu imaamkii la beratabin oo aanu la simin ama ka horraynin afar umuurood baana jira in imaamkii waxa weeye lala simo oo isku mar ficilka lala sameeyo muqaarana la yidhahdaa in imaamkii laga dambeeyo mutaabaca la yidhahdaa in imaamkii laga horreeyo oo marka waxa weeye musaabaqaa la yidhahdaa lagaba dheereeyey in imaamkii waxa weeye lagaba hadho oo yacni isagoo waxa weeye imaamkii socday oo arkaan kale u galay oo ruknigii uu sii dhaafay laga sii dambeeyo oo markaa laiska sii taagnaado taasna waxa weeye waa ka dibdhac imaamkii laga dibdhacay afartaa umuurood baa jira ta markaa sharciga ahi waxay tahay mutaabaca in la sameeyo imaamka markaa ficilka uu sameeyo dabadii in la sameeyo oo markuu ficilkii sameeyey ayaad adigu bilaabaysaa ficilkii saxaabadii rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam waxay yidhahdeen nebigu sala allahu aleyh wasalam marka waxa weeye uu sujuudayo lam yaxni axadu mina dahrahu xataa yaqaca rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam saajida rasuulku sala allahu aleyh wasalam markaanu taagannahay oo kale ruquucda aanu ka toosno sujuudda uu sujuudayo axad soo nuuxsan jiray ma jiro oo isa soo yaro qalloociya ma jiri jirin ilaa uu nebigu sala allahu aleyh wasalam si fiican dhulka markaa ugu sujuudo marka uu si fiican dhulka ugu sujuudo markaa dabadeed ayuunbay markaa saxaabadu bilaabi jireen inay markaa iyaguna soo sujuudaan laakiin isagoo sii socda inaad adiguna ka soo daba socoto taasi waa khalad waa khalad wey sunnihii nebiga sala allahu alay wasalam waa khilaafsan tahay innamaa jucila alimaam liyutama bih imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo faidaa kabara fakabiruu hadduu takbirto allahu akbar dhaha waidaa rakaca farkacuu hadduu rukuuco markuu rukuuco idinkuna rukuuca hadduu sujuudo markuu sujuudo sujuuda marka waxa weeye in lagala hormaro ma aha in lala bereetamana ma aha haddii laga hormarona culamada qaarkood waxaabay yidhahdeen salaaddu way buraysaa haddii bareer looga hormaro aan sahwi loogala hormarin culamada qaarkood waxay yidhahdeen salaadduba waa buraysaa waciid iyo goodi baana kusoo arooray waxyaalaha qaarkood nebigu sala allahu alay wasalam waxauu yidhi miyaanu ka baqaynin xadiis macnihiisu yahay miyaanu ka baqaynin ka madixiisa sare u qaadaya intaan markaa imaamku sare u qaadiyo sujuuddii aanu ka toosin ka markaa madaxa sare u qaadaya miyaanu ka baqaynin madaxiisa laga dhigo madax dameer madax dameer in madaxiisa loo dooriyo loo bedelo miyaanu taa ka baaqayn bimacnaa ka badaa loo jeedaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa markaa laga yaabaa in looga jeedo xagga aqoontaa laga dhigayaa mid dameerka kala mid a ah. xagga aqoonta ayaa waxaa laga dhigayaa ay suuroobi kartaa in mid dameerka la mida ah laga dhigo culamada qaarkoodna waxay dhahan waxaaba suurowda inay waxa weeye tahay xaqiiqatan in madaxiisa madax dameer laga dhigo wayna soo naqliyeen culamada qaarkood dad markaa caynkaa sameeyey oo madaxoodii madax dameer laga dhigay way soo rareen oo dad markaa waagii dambe markaysaa markaa wejigoodii ay qarin jireen taana waa la soo raro waa la sheegay calaa kulli xaal culammada markaa yidhi waxa weeye xagga aqoontaa laga yaabaa inuu dameerka kala mid noqdo waxay yidhahdeen dad fara badan baanu aragnay oo madax sare u qaadaya oo waxa weeye aan madaxoodii madax dameer laga dhigin marka waxaa laga yaabaa in looga jeedo xagga aqoonta ayaa dameerka mid kala mid a laga dhigaya laakiin calaa kulli xaal waa waciid ama waa goodi ilahay raxmadiisu waa ballaadhan tahay waxaa dhici karta markaysaga iyadoo ay yani goodi tahay haddana in laga dibdhigo ayaa markaa surugda in imaamkii laga hado oo waxa weeye markaa laga dibdhaco ogaan looga dambeeyana ma aha taasina iyaduna waa khalad culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen hadduu badheer markaa uga haro oo laba rukni markaysa markaa yani uu ka baxo kii saddexaadna uu galo salaaddu waa goraysaa bay yidhahdeen marka calaa kulli xaal waana inaanu ka hadhin waana inaanu ka horraynin waana inaanu la beratamin ee ficilka uu sameeyo waa in imaamku sameeyo uu dabadii waa inuu sameeyaa ma'muumka ku dayanaya labadaas suuro ee ku saabsan in la yidhaahdo assalaamu calaykum oo miimka la kordhigo ama la yidhahdo assalaamun calaykum oo markaa alla iyadoo la geliyey haddana la tanwiiniyo miimka labaduba waa qalad labada midnaba sax ma ee waxa weeye waa in la yidhaahdo assalaamu calaykum oo miimka markaa waa in la godaa sidaas yadaa waa in loo salaamo naqsadaa waxaa kaloo halkaa salaamta aan baraarujinayaa marka uu qofku salaamo naqsanayo inta aanu jeesanin waa inuu markaa yidhahda assalaamu calaykum laakiin intaad iska jeesato inaad ka daba keento assalaamu calaykum waa khalad sax maaha marka horaad odhanaysa assalaamu calaykum waxaad jeesanaysaa waraxmat ullah asalaamu calaykum waraxmat ullah sidaas iyadaa waxa wey waa la yidhahdaa taasna markaa sawaabkeedu waa saas waajibku wuxuu yahay qofku marka uu imaamka w isagoo taagan waa inu ku xidhaa u yidhaahdaa allahu akbar waa inu yidhahda takbiirat lixraam markaa waxawaya uu isagoo taagan salaaddii xidho markaa dabadeed buu rukuucaya waana inuu hubsadaa inuu rukuucda ku gaadhay oo imaamka haddaanad rukuucda ku gaadhin waxaad tihi markaa allahu akbar baa tii markaasaa dabeedna markaa waxa wey haddana takbiiratulintiqaal baad soo samayso allahu akbartii rukuucda aad ku gelaysay baad haddana tii intaad soo socotay buu imaamkii ka toosay dee rukuucdii imaamkii kumaad gaadhin ragcaddaana tirsan maysa waa inaad hubtaa inaad rukuucda imaamkii ku gaadhay ragcaddaad tirsanayso sidaas yadaa waa in la sameeya ah. sujuudda marka la sujuudayo culammadu waxay yidhaahdeen waa in markaa qaarka dambe waa inuu ka sarreeyaa qaarkaaga hore oo bimacnaa waxa weeye madaxaa dhulka ku hayso yani markaa qaarka dambe waa inuu kasii taagan yahay inay labaduba sinmaan oo qaarkaagii dambe iyo markaa madaxaagi ay sinmaan ta noocaas waa khalad oo iyadoo marka waxa weeye marka culamada qaarna waxay ahan sujuuddu markaa kuma asaxayso laakiin calaa kulli xaal haddii wuxuu markaa dhulka yaalliin yani waxaan markaa soo buuran markaa waxa weeye sare hadduu usoo qaadayo oo markaa ay qaarkii dambe la simayso ta noocaasi waxa weye waxay noqonaysaa khalad bay noqonaysaa laakiin haddii kale yani waxa weye waa laga fiican yahay sida fiicanna waxa weye markaysaga waa inuu markaa meel siman markaa inuu ku sujuudo ayaa fiican oo waxa weye halkuu ku taagan yaho kale inay iska noqoto ama wax fiican aynay ka dheerayn meesha uu ku sujuudaya wax fiican aynay ka dheerayn meesha ku sujuudaya sidaas iyadaa ayaa markaa fiican ah. mawdica marka uu ku sujuudaya waa inuu eegaa laakiin haddii xaaja keensato meel yani ilqoodha waa ka eegi karaa saxaabada qaarkoodna waa sameeyeen yani oo abubakrin sidiiq marka ka mid yahay ou ka mid yahay kacbu bnu maalik ka mid yahay nebiguna sala allahu alay wasalam kuma inkirin wejiga markaa jeedista uu jeedinayo iltifaatka la diidaya xadiisku reebayaa waa kaas oo maxaa la yidhi naha can iltifaatin ka iltifaat saclab say dawacadu u daydaymato u jeesjeesato saasoo kale u jeesjeesanna dawacadu ilqodha wax kama egtee marba lagu nibean ujeedida marka waxa weeye ka la diidaya waa kaas wey fuqahaduna waxay yidhahdaan yani tan noocaas waa karaahiyo waana dhici kartaa in la yidhahdo markaa nahyi baa kusoo arooray nahyiga wax xaaraan ka safiya lama hayo marka wax xaraam uma banaana in markaa luqunta la jeediya waa markaa yani waa qowl suuragal ah laakiin fuqahadu waxay yidhahdaan xabadka haddaan laga jeedinin qiblada salaaddu markaa ka buri maysa bay yidhahdeen xabadka haddaan bimacnaa sadriga ama shafka haddaan markaa xagga qiblada laga leexinin salaadu ma buraysa ayay markaa yidhahdeen ee waxay markaa qaarna ku magacaabaan inay xaraam tahay iltifaatkaas luqunta la jeedinaya qaarna inay karaahiyo tahay ayay ku magacaabaan calaa kulli xaal waa wuxuu nebigu sala allahu alay slam inaga reebay marka in laga tago marka aan la samaynin yacni weeya waxaana habboon calaa kulli xaal in lagu dadaalo salaada marka in la barto oo marka loo aqoon yeesho oo waxyaalaha aynu sheegnay calaa kulli xaal siig yacni guud baynu u dulmarnay laakiin waxa weeye tafaasiisheedu dee waa iska badan tahay laakiin qadarkaas ayaynu kusoo gaabsanayna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu